bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo labaad weeye cashirkii boqol iyo labaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabun baabu tasbiixi الrajuli wa tasfiiqi اlmarأati إida nabahumaa shayء fi الsalaaة baabkan miyaan soo akrinay baabu tasbiixi الrajuli ninku inuu subxaanalaysto u baab yahay wa tasfiiqi اlmar'ati haweenayduna ay sacbadhabato idaa naabahumaa hadduu ku soo dariyo ku yimaado labadii labiyo dhadigba shay-un shay fi salaa salaada gudaheeda xadaثna abu bakr bn abi shaybata wa camr annaaqidu camr bn moxamed bn bukayr wa zuhayr bni xarb abu khaytamata الnasaa-i qaaluu jamaacada waxay yidhaahdeen xadaثna sufyaan bn cuyaynata abu mxamed alhilaali can الzuhriy mxamed bn muslim can abi slma bn cabdالraxmaan magaciisa cabdullaahi baa lagu sheegaa can abi hurata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh waalih waslm xa waxadaثna haaruun bn macruuf alxamaan waxarmalat bnu yaxya tujiib اlmisri qaalaa labada imaam oo haaruun iyo xarmale ah ahbarana bn wahb cabdullah ahbarana bn wahbin cabdالlah bn wahbin alfahmi alqurashi akhbaranii yunis ibnu yaziid alayع bn shahaab الzuhri akhbaranii saciid ibn اlmusayab almakhzuumi wa abu slm cabdالraxmaan annahumaa samicaa inay maqleen labadaa taabiciee dambe labadaa taabiciye dambe oo raaya taabiciyin can taabiciy samicaa inay maqleen bay sheegeen abaa hurayrata yaquulu asagoo le qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm atasbiixu subxaanlaysigu wuxuu u ahaaday lirijaali raggaa iskale raggu hadduu wax ku yimaado salaada gudaheeda subxaana allahi bay leeyihiin watasfiiqu sacabayntuna linnisaa'i dhadiga iyo dumarka iskale fii riwaayati xamaad ibnu zayd xalayna soo maray riwaayati xamaad ibnu zayd can abi xaasim can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu waxaa ku yimid falyusabix الrijaalu waliyusafiq الnisaau marka riwaayadaas ayada ah imaam maalik bay ka hoos baxday oo isagu marka xadiidka macno kale ku awlay zaada xarmalatu bnu yaxya wuxuu ku daray fii riwaayatihi xadiidka asagu markuu warinayay qaala bnu shahaab wuxuu yidhi waqad ra'aytu rijaala min ahli اlcilmi yusabixuuna wayushiiruun waqad ra'aytu waxaan arkay rijaala min ahli اlcilm waxaan arkay rag culummada ka mid ah taabiciintii waaweyneed weeye haddee ama bacdu saxaababa yusabixuuna ayagoo subxaanlaysanaya haddii salaada gudaheeda wax ku yimaado wayushiiruuna miidaaraya hadday u baahdaanna miidaar iyo ishaarid gacanta oo kale wixii la halmaala wax ku ishaaraya idan taa marka wuxuu imaamku u jeedaa oo riwaayada xarmay inoo kordhisay sidaa xadiidku uu sheegay bay salafka ugu dhaqmeen wey sidaa salaf uu sheegay nabigu ayay bacdu ahlilcilmi min ataabiciina wasaxaaba ugu dhaqmeen atasbiix atasbiix ama alishaara nabiga ficilkiisaa laga qaata calayhi salaatu wasalaam dhowr goor wanaga maray isagoo abubakar u ishaara halkaada joog salaada gudaheeda nabigu ishaara waa ku bixiyey marka alishaara dhib ma laha iyado salaada burun maysa weeye ama tasbiix waaba sunno mustaqiloo madax bannaan bal sunanka waxaad ku soo marteen adoo tukanaya haddii lagu salaamo in salaanta aad ku jawaabi karto ishaaro ishaaro assalaamu calaykum waraxmat ullahi baa lagu yidhi adoo salaada ku jira gacantaad taagaysa ama fartaad taagaysa yaani in gacanta lagu qaadi karo ood gacanta taagi kartona waa sunankayna ku soo maray marka dhib ma laha wey waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna اlfudayl yacni bna ciyaadin buu u jeedaa abu cali الzahid alcaabid اlkabiir اlfaqih kaiir اlxadiiثi waxaa wey wاlfiqhi lakinahu اshtara bاlcibaadaةi wالzuhdi abu cali الzahid abu fudayl bn ciyaad xaa xadaثna abu kurayb mxamed bn calaa qaala xadaثna abu mucaawiyaة اdari mxamed bn khaasim baa laga wadaa xaa xadaثna isxaaq bn ibrahim ahbarna ciisa ciisa bnu yunis bn abi isxaaq aلsabici kulluhum dhammaantood kulluhum dhammaantood yacni fudayl ibnu ciyaad abu mucaawiya iyo ciisa bnu yunis saddexdaa wey saddexdaa kulluhum dhammaantood can ilacmash bay ka qaadanayaan xadiidka sulaymaan bnu hiraan can abi saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama bimilihi xadiidkii horeoo kale ay sheegeen wey bimilihi xadiidkii hore soo hormaroo kale ayay tabiyeen ayb ariiqi horeda wuxuu ahaa ariiqii abu salama iyo saciid musayab can abi hurayra ariiqan laakiin waa ariiqu abi saalixin abu saalixin can abi hurayra marka fadakara wuxuu sheegay bimili ay bimili xadiiihimaa xadiidkii abu saciid abu salama iyo saciid musayab oo kaleu sheegay abu saalix xadaثna mحamed بن raafici qaala xadaثna cabdالرaزاq بn hamaam أhbarana macmar بn rashid can hamaam ibn yaحya اlcawdi mise hamaam ibn mnabih wey hamaam ibn mnabih wey lana hamaam ibn yaحya اlcawdi meesha macmar buu dhacaa meesha macmar ayuu dhacaa waa طabqa naazila can hamaam ibn mnabihin can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can الnabi sal ly slam bimilihi xadiidka hadda aynu soo maroo kale wazaada wuxuu ku daray hamaam asagu xadiidkiisa fi الsalaa fi salaa buu ku daray bimacnaa altasbiixu lilrijaali wاtasfiiqu lلnisaai fi salaa saasuu iskugu xidhan yahay matnigii hore dheeraabaad soo celin intanaad ku xidhaysaa marka riwaayada hamaam munabi ay sheegto ah altasbiixu lilrijaali wاtasfiiqu lilnisaai fi salaa intaasuu kordhiyey marka qaybta calaynu soo marmo xadiidku ku baab yahay oo waxaa wax walba oo shareecada iyo diinkeenna ku saabsan nabigu calayhi الsalaatu wasalaam si tafaasiilah ayuu oga hadlay wixii kalena si qawaacid guud iyo laga qaadanaya usuusha diineed buu u sheegay marka wax diinka lagaga tegay ma jiraan baabu اlmri bitaxsiini الsalaati wa itmaamiha wاlkhushuuci fiiha wuxuu baab yahay amarka la isfaray taxsiini الsalaa salaada in la qurxiyo la wanaajiyo wa itmaamiha iyo dhammaystirkeedii iyo wاlkhushuuci fiiha in la khushuuco la isbihaambiyo la nagaado sakiino iyo xasilooni lagu dadaalo taxsiinkan hadda laga hadlaayana waa taxsiinu afcaaliha afcaasheeda iyo arkaanteeda in la dhammaystiro shay walba xukumkiisii iyo xaqiisi la siiyo markaas salaaddu quruxsanaanaysa xadaana abu quraybin maxamd cala alhamdaniyu alhamdani cafwan xadaana abu usamata wasmuhu xamaad bin usama can اlwaliid yacni bna kaiirin alqurashi اlmakhzuumi waliidyo fara badan baa jira waliid ibn eh, hishaam hamoodin waliid bn cabdilmelikna ma aha bimacnaa waxaa loo jeedaa waa waliid بن kثيr الqرشh المخزuمي qال وxuu uhi xadثnي سعيid بن أbي سعيidi المqبuriي عن أbي aabhi wa de أbu سacيid kaysaan baa la yidhahdaa duqa magaciisa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal sallaa bina rasuulu اllahi yowman rasuulka ilaahay baa maalin maalmaha ka midana tujiyey uma insarafa salaaddii buu ka baxay suubanuhu faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow hebelkaa ninkuu yahay riwaayaadku maysan cadaynin duruuqda xadiidkao dhan wixii aan eegay maysan caddaynin qolyaha ku takhasus mubhamaadka in la tacyiiniyana labtirkoodu maysan sheegin qasdan ayay saxaabadu u qariyeen lanna wax macno weyn oon igaga xidhan ma jiraan haddii la ogaadana tacyiir iyo ceeb iyo duuritaan bay ruuxa muslimka ku noqonaysa marka howlaha noocaas saxaabadu fiqigooda waxaa weeye oma baxaanba yaa fulaan hebelow alaa tuxsinu salaataka salaadaada miyaadan wanaajin karin wey miyaadan si wanaagsan u tukan karin alaa yanduru lmusalli ka tukanaya muu eego idaa sallaa markuu tukanayo idaa araada asalaa aw idaa sharca fi salaa kayfa yusalli suu u tukanayo war midkiin hadduu salaad doonayo inuu tukado salaadda siduu u tukan muu ka fiirsado oo u ku dadaalo fainamaa yusallii linafsihi waa muhim jiddan fainamaa yusallii linafsihi naftiisu u tukanaya ninna korkiisa biyakamaha karadaa la yidhaahdaa maxaa idinku dhacay oo salaaddiin aad ugu ciyaaraysaan ma cid kale aad u tukanaysaan mise waa camalkiinni iyo khayrkiinni iyo ajirkiinni ad aakhare u baxsan lahayde wallaahi allaan ku dhaartay laubsiru man wara min waraa'i cafwan la ubsiru waa arkaa min waraa'i iga dambaan ka arkaa gadaal baan wax ka arkaa wey iyo xagga jeegada iyo qadaadka kamaa ubsiru min bayna yadaya xagga horesaan wax ooga arko xagga gadaalla waa ka arkaa cinda asalaa la ubsiru min waraa'i baanay dhigan hmm. inii baan ka boodoomiya inii wallaahi allaan ku dhaartay anugu la ubsiru waan arkaa min waraa'i xagga dambaan ka arkaa kamaa ubsiru min bayni yadaya xagga horesan wax oga arko xadaanaa qutaybaة bnu saciidin can malik bni anasi can abi zinaad cabdullahi bni dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus waa laqabkiisii wey can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaal hal tarawna ma u jeedaan qiblatii aniga jihadaydii iyo wejigaygu haahunaa xagga inuu yeean hore usii jeedo iyo xagga qiblada fa wallahi allaan ku dhaartay maa yakhfaa ma qarsoomayo calaya dushayda rukuucukum rukuucdiinna walaa sujuudukum iyo sujuudiinna innii la araakum waraa dahri dhabarkaan idinka arkaa waa idin jeedaa yacnaa macnaheedu waxaa weeye nabigu wuxuu soo baraarujiyey marka hore waa soo canaantay istifhaamu inkaarin wa tawbiiq alaa yuxsinu axadukum salaata alaa yanduru lmusalli idaa sallaa kayfa yusalli inamaa yusalli linafsihi naftaada tukanaysa cid kale ooma tukanayso ooma tukanaysid idan nabigu wuxuu baraarujiyey waan idiin jeedaa oo xagga hore iyo xagga dambe waa idinka arkaa cinda alqiyaami ila asalaa bay culimmada qaarkood ku khasisayaan wa min khasaa'is الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam laakiin muطlaq ma ahayn bay wadaadaha qaarkood leeyihiin waa xiliya goona markuu nabigu salaadda u istaago kale cinda alimaam nimanna waxay leeyiin maya waa muطlaq weeye sida sawaabkana in lagu qaydo salaada gudaheeda weeye iyo xilligu nabigu salaadda u istaago taa marka waxay baraarujinaysaa ninka salaadiisa ku ciyaaraya haddii lagu lagu baraarujiyo loo sheego inuu imaamku ku arko oo uu sii jeedaayo qadaadka dhabarka uu kaa arkaayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rasuulka dhabarka iyo madaxa ugu sameeyey iyo dhanka dambe qadaadka dambe indho sida wejiga horaba loogu sameeyey idan ruuxu waa cabsanaya waa xishoonaya waa lagu arkayaa buu leeyahay taa waxay ku xambaaraysaa marka dambe hadduu imaanba leeyahay inuu yidhaahdo hadaad rasuulkaba ka xishootay allihii rasuulka soo diray maad ka xishootid oo salaadada ilaashatid macnaha nabigu u baraarujinayo wallaahi innii la ubsiru min waraa'ika maa ubsiru min bayna yadiya waa sidaa ma xishoon lahaydeen weeye haddaan idiin jeedo haa haddaba alla ka xishoodo salaada hebelow yaan lagu ciyaarin yaan lagu ciyaarin sii aan sii jeeda keliya ha ku khaldamine waa laydin arkaa ruyadan inay ru'ya cayn tahay xaqiiqi ah ayaa raajixa wadaaddaa awilay oo ru'ya waxay ku fasireen qalbiya qalbiya lianna daahir annas ru'ya haddii la idlaaqo waxaa weeye in lagu idlaaqo ru'yadii basariyada ahayd waana xaqiiqo waana khasiisa min khasaa'is rasuuli calayhi salaatu wasalaam xadaanaa moxamed muhana bn bashaar bundaar qaala xadaanaa moxamed jacfar xadaanaa maxamed jacfar gundar xadaanaa shucb xajaaj qaala samictu qataadata ibnu dacaamat الsadusi yuxadiثu can anas bni maliki can الnabiy sal lay slam aqiimu الrukuuca rukuucda toosiyo hagaajiya iyo wsujuuda qaabkaad u sujuudaysaan fawallahi allaan ku dhaartay inii anugu la araakum waxaan idinka arkaa min bacdi ay min dahri dhabarkaan idinka jeedaa warubamaa qaala inuu yidhahdaa laga yaabaa min bacdi dahri dhabarkayga dambe idaa rakactum markaad rukuucdaan iyo wasajadtum aad sujuudaan xadiidka marka waxaa ku jira imaamku hadduu dareemo musaliinta qaarkood in salaadda ay bi'inayaan oysan wanaajinaynin ama ay salaaddii ku ciyaaraya inuu baraarujiyo xilbaa ka saara mas-uul buu ka yahay inuu istaago ka hadlo salaada toosiya uu yidhaahdo asaguna uu salaada toosiyo ayaa laga rabaa hawshaasi meesha waa ku jirtaa hawshii nabigu calayhi salaatu wasalaam in badan waqtiga ku bixiyeyna waa aqiimu rukuuca wasujuud salaad hadde waa sujuud iyo rukuuc afcaasha u caansan ee meesha taalla waa ayada iyadaas wey marka iyadaasuu nabigu wakhti badan ku bixiyaa inuu ummadda u sheego waxaa kaloo ku jira inaad daaran karto adoon lagu dhaarsaninba haddii macno iyo maslaxa sharciya ay ku jirto katawkiidi wa tafkhiimi اlmri wa tahwiilihi iyo wixii la halmaala hawsha baad xoojinaysaa waad duujinaysaa qiimaha iyo qaayahay shareecada agteeda ka leedahay ama alla say ka taa idan way bannaan iyadoo sidaa tahay lama jeclaysto dhaarta inaad badiso carabku uu kaa barto marka dambe istikfaaf iyo fudaysi bay keenaysaa ayib laakiin lilmasaalix asharciya waa loola yimaada min hayri istixlaafin wa taxliif xadaana abu hasaan almismaciyu malik bn cabdilwaaxid albasri xadaana mucaad yacni bni hishaam xadaanii abi abi hishaam bn cabdlaahi hishaam bn abi cabdlahi dastawai cafwan a tawiil isnaad xadana maxamed muana abu musa albasri min shuyuukh اljamaca xadana ibn abi cadiy wasmuhu muxamed ibn ibrahim bn abi cadiy can saciid bn abi carubata kilaahumaa kilaahuma wuxuu u jeedaa hishaam iyo saciid hishaam bn abi cabdlahi dastawai iyo saciid bn abi carubata kilaahumaa can qataada bn dacaamat asadusi labadoodaba waxay ka qaateen xadiidka weece qataada can anas bni malikin an nabiy sal l slam qaala wuxuu yidhi atimu rukuuca rukuucda dhammaystira wasujuuda sujuuddana buuxsho dhammaystira fa wallaahi ee baan ku dhaartay inii anugu la araakum waa idinka jeedaa min bacdi dahri dhabarka dambaan idinka arkaa idaa maa rakactum markaad rukuucdaan waidaa maa sajadtum markaa sujuudaan maxaa yeelay inta badan afcaasha ay bi'iyaan ama dadku ay ku ciyaaraan aan salaadda aadu aqoonin waa rukuucdii sujuudda wixii kale hadde waa iska fudud yahay waa la fahmaa nin dhabarka kor u taaga ood moodo marka inuu sii dhurwaagii qaar taagaynayo iyo nin foorarsada oo sidii baqasha ama dameerka u foorarsada oo duldulka taaga waa noocay fara badan yihiin in la sinaadaa la rabaa sidii lodoo kale loo sinaado ayib dhurwaagu waatin qaarka hor u taagaa ruuxa marka intuu xaga shallaabo simaha dambe hoos u dhiga ee qaarka taaga waa shuquldhuruwaa shuqulka isaga ah shuquldhuruwaa weeye ruuxa intuu aada u foorarsado oo jilbaha hoos intuu qabsado qaarka hore ridana waxaa weeye dameeraha iyo wixii la halmaalay iyo baqalaha iyo ku dhow sideeda lo la rabaa inaad u sinaato xoolaha lo u sima u aragteen hadday marka allahuma tuur aysan lahayn lo jawaamiista oo kale ama jaamuuska oo kale atimu rukuuca wاsujuuda fawallahi inii la araakum min bacdi dahri ida ma rakactum wida ma sajadtum wafii xadii saciid xadiidka saciid nabi caruur waxaa ku jira riwaaya ujeedaa wa fii riwaayati saciid oon ku jirin riwaayada hishaam aan ku jirin idaa rakactum wa idaa sajadtum maxaa u dhexeeya keliya ma maadaasu imaam kala duwahayaan muslim hawsha waxaa wey daqiiq buu ku yahay inuu kala soco oo u kala duwo baabu taxriimi sabqi اlimaami birukuucin aw sujuudin wa naxwihima wuxuu baab yahay taxriimu sabqi اlimaam imaamka in lagala hormaro inay xaaraan tahay oon la ogolayn birukuucin rukuuc lagala hormaro aw sujuudin ama sujuud lagala hormaro iyo wanaxwihimaa wixii lamid ahoo soo toosid sujuud laga soo tooso salaama naqsi iyo wixii la halmaano yacnii imaamku inamaa jucala imaam liyu'tama bihi asaga waa in la daba joogo oo aan laga hormarin ayib idan min xayu ljumlana inay xaaraan tahay waa masala ijmaaciya bayna alfuqahaa cinda daruura markay daruurada wacataan meelaha qaarkood maalikiyadu iyo shaaficiyadu isku khilaafaan wakadalika ahaahiriya wa jumhuuri ahli اlcilm laakiin asalka guud in imaamka laga dambeeyo oon laga hormarin laa fi اlmaqaami wala fi اlafcaali wla fi اlmakan waa masla ijmaci min xayu اljumla tafaasiil khilaafi a waa jirtaa xadaana abubakr bn abi shaybata magaciya abubakr cabdulahi bn muxamed cumaan walaalkii wey cabdulahi bn maxamed abubakr bn abi shaybata wacali bn xujr bn yaas sacdi wlafd abi bakr lafdiga aynu sheegi doono abubakr bn abi shayba iska leh ki cali bni xujrin ma aha buu imaamku leeyay qaala bnu xujr wuxuu yidhi cali ahbaranaa wa qaala abu bakr wuxuu hi xadaanaa nina ahbarnaa yidhi nina xadaanaa nin walbana sheekha caliy ibnu musir buu wax ka qaadanaya wuxuu rabaa keliya labadii siiqo ee taxamulka ama addaha inuu kala duwo ee labadiisa ay kala leeyihiin وqال abu bكر وu xadثna علي بن mسr وqاaل بن xujr wa ma أخbarna علي بن msr sidaasuu yidhi wey can المkhتاar بن فlفlin can أنس maliki qاal صلىa bna rasuul الlah rasuulka ilaahay baa na tujiyey ذاaتa yوmi maalin maalmaha ka mida falama qضى الصaلاaةa salaadii markuu nabigu dhammeeyey أqبla عalayna bwجهi wejigiisii buu nala soo qaabilo waa nagu soo jeestay faqaala wuxuu yidhi أyuha الناas dadow إنii imaamكم inii anugu waxaan ahay imaamukum baan ahay imaamkiinni baan ahay waa tanbiih cala alcilla nabigu cilladu kugu bara ma aha inaan rasuul ahay rasuulnimadkayga iyo nabinimadkayga xukumka kuma xidhnee wuxuu ku xidhan yahay inaan imaam ah haddaba siday xaaraan u tahay aniga in laga hormaro likownii imaaman min ajli kownii imaaman ayaan imaam walba looga hormaraynin wuxuu kugu baraarujinaya nabigu nabinimadiisu iyo rasuulnimadu hunaa hadda waxaa weeye waa wasfi aan xukum ku xidhnay xukunku wuxuu ku xidhan yahay kownuhu imaaman ayb inii imaamukum falaa tasbiquuna haddaba haddaan imaamkiinni ahay aan hagaga hormarina birukuuci rukuuc walaa bisujuudi iyo sujuud walaa bilqiyaami min alrukuuci wasujuud sujuud laga soo tooso iyo rukuuc laga soo toosana haygala hormarina ayib iyo wixii la halmaala walaa bilinsiraafi salaad ka bixidan haygala hormarina waxaa laga yaaba dadka qaarkii in imaamka hor salama naqsadaan markaas imaamka waad sugi hadduu atixiyaadka dheereeyey iyo imaamka qaar aimada qaarkood baa laga yaba inay seexdaan maxaa la sameyn hadi waa dhaweyd baa imaamna tujina nagu seexday maxaa la samayn subxaan allah waad soo martee man naabahu shay-un fii salaatihi falyusabix subxaan allah waa la toosinaya ayib ya maxaa tidhi weysadu miyayn ka jabaynin haddaad tidhaahdeen madhabkaad haysataan horta ii sheega madhabkaad haysataan ii sheega markaa kadib baan imaamka weysada ama ka jabinaynaa amana ka jabanaynin waata fa innii anugu araakum waxaa idinka arkaa amaami horta xagga horaan idinka jeegaa wa min khalfi xagga dhabarkana waa idinka arkaa uma qaala nabigu wuxuu yidhi waladii nafsu muxammadin biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay low ra'aytum haddaad arki lahaydeen ama aad ogaan lahaydeen maa ra'aytu wixii anugu aan arkay ladaxiktum qaliila in yarbaad baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waad ooyi lahaydeen qaaluu yaa rasuul allah waxay wmaa ra'ayt ya rasuul nabi allo maxaad aragtay salaadda gudaheeda aad ku aragtay ra'aytu ljannata wannaar janno iyo naar baa la itusay hadday marka janno iyo naar la istusay jannana laba qaab baa loogu ooyaa in kalgacayl iyo hilow aad u qabto aad u oydo shawqan ila janana waa dhacdaa inaad u oydo amaad gaftaa jannana waa dhacdaa labadaa amaad janno lagaa qadiyaa ood heli weydaana waa loo ooyaa jacayl ayada loo qabana waa loo ooyaa ama annaar inta badan waxaa loo ooyaa khawfa minha cabsi iyo baqdan ayada laga qabo ayib nabigu taa damba asagu waxaa laga yaabaa inuusan shuqulba ku lahayn laakiin ummadda muslimka ah ee baashaasi lagu imtixaanayo yuu nabigu ka danqanaya ka ooyaya ra'aytu ljannata wاnnaar waxaa kaloo xadiidka ku jira jannada iyo naartuba inay abuuran yihiin makhluuqataani ila alaan xilligaa uu nabigu arkay ilaa yowmin hada inay abuuran yihiin waa raddun calaa ahli اlbidac ee yidhi jannada iyo naartu lama abuurin kadib baa la abuuri doonaa warkoodii bay baabi'inaysa waxaa kaloo ku jira inaad alla ku dhaaran karto min duuni istixlaaf ayib marka waxaa weeye maxaa keenay nabigu inuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam low ra'aytum maa ra'aytu la daxiktum qayl la bakaytum kaiiran janna iyo naar uu keeno kana hadlo nabigu asagoo ka hadlayay salaad way isku xidhan yihiinoo waxa naar lagaga badbaado jannada lagu kasbado waa maxay waa salaad ayada hagaajiye wey iyada hagaajiye rukuucdeedii iska hagaajiye hadda dee muslimiintu wax badanba ma hayaan oo aan salaada ka ahayn ayada waa in la ilaaliyo si fiican loo raaco laga ilaaliyo nuqsaanta si fiican loo tukado xadaanaa qutaybatu bnu saciid xadaana jariir yacni ibn cabdilxamiid adabi buu u jeedaa xaa waxadaana ibnu numayr muamed muxamed ibn numayr alhamdani wa isxaaq bn ibraahim alxandali isxaq bn rahuya imaam ahli khuraasaan can ibni fudayn maxamed ibn fudayn bn ghaswaan jamiican si wada jira wadaadahaas jamiican hadda wuxuu u jeedaa waa laba wadaad keliya uun jariir iyo ibnu fudayn can ilmukhtaar ibn fulful bay ka qadanayaan can anasin ibni maalikin can nabi sal slam bihada alxadiidi walaysa fii xadiidi jariir riwaayada jariir kuma jiro walaa bilinsiraaf riwaayada maxamed bn fudayl ayaa wadata keliya xadiidkii horun baad soo celin ayuha الnaas inii imaamukum falaa tasbiquuna biالrukuuci walaa bilinsiraaf walaa bilinsiraaf intaasuusan warinin jariir bn abdilamiid jariir bn cabdilxamiid jariirna yuu xadiid ka qaadanayay ya may labadan dambe waa jariir iyo ibn fudayl baa ismutaabacaynay jamiica waa ibn fudayl iyo jariir baa si wadajir can mukhtaar oga qaadanaya almsr waan soo dhaafnay kasoo tagnay mukhtaar ibn fulful bay labadu wax ka qaadanayaan marka riwaayada jariir ma wadato walaa bilinsiraaf waxaa wadata keliya riwaayada maxamed ibn fudayl baa wadata cali musatiis waynu soo dhaafnay xadaanaa khalf ibnu hishaam abulwaliid wa aburabiic sunan ibnu daawuud aburabiic azahrani in badan baad soo marteen in la yidhahdo sunan alcataki wa qutaybat bnu saciid albaqlani kulluhum wadaadaha saddexda ah can xamaad ibnu zayd qaala khalaf wuxuu hi xadaana xamaad ibnu zayd khalaf ibnu hishaam asagoo markuu tabinayey wuxuu ii sheegay xadaanaa xamaad ibnu zayd buu ii yidhi wadaadaha kalena can xamaad bay ku wariyeen wey labada wadaade kale can muxamed ibnu ziyaad aljumaxi albasri maxamed ibnu ziyaad waa axad taabiciin yarwi kaiira can abi hurayra ayib xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salamna aad bay xooga qaataan taabiciintu magacan aad buu ugu yaryahay isaga iyo wadaad leeyahay maxamed bnu ziyaad alximsi alximsi alalhani maxamed bnu ziyaad alalhani alximsi iyo wadaadka maxamed bnu ziyaad aljumaxi albasri yaa taabiciinta caan ku ah fi riwaayati fi riwaayat alaxaadiid maxamediya kale ibnu ziyaad waa jiraan laakiin fii daqba taabiciin labadan wadaad baa ugu badan qaala wuxuu uhi imaamka maxamed bnu ziyaad aljumaxi albasri xadana abu hurayrata qaal abu hurayr wuxuu yidhi في xadiiثi qaala muxamadu salى الlah عليه waslm muxamed بن cabdiلlah rasuul ilahi wuxuu yihi amaa yakhsha miyuusan ka baqaynin aladii axadka yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaadaya qabla اlimaami imaamka hortii an yuxawil اllahu alla inuu u bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxi uu ka dhigo yacnii hawl adag weeye waciidka noocaasee maskhiga iyo keenaya iyo naskhiga keenaya iyo dadka in la dhalan roga keenayo cinda ahli cilmi yadulu cala taxriimi اlmuakad taxriim aad u adag buu tusaa amaa yakhsha miyuusan ka baqaynin aladii yarfacu ra'sahu qabla اlimaami an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu ka dhigo madaxiisa madax dameer uu ka dhigo daa qaarkood waxay leeyihiin xayawaanaadka dameerka ugu dabiinsan dameerka ugu dabiinsan balaado iyo caqligaabni baa lagu tuhmaa xayawaanaad kale marka loo eego marka ninka hadda imaam hor boodaya asaguna dameer wax ma doorsho wax ma dhaama xagga caqli xumada maxaa yeelay si walbadu imaamku hor orado ma hortiibaad salaama naqsan maya maxaad u qabanaya marka maxaa kaa maqan haddaad ka hor rukuucdo iyo haddaad ka hor sujuudaba ilaa uu asagu salaamo naqsku salaad ka bixi mayse adaa marka isku ciyaaray marka uun dameer baad noqotay weeye xagga caqliga iyo fikirka marka lagaa eego xadaanaa camr bn naaqid wa zay bn xarbin qaala la waxayn labada ah xadana ismaaciil bn ibrahim miqsam adabi miqsam ibn culaya ninkii ibn culaya u wey can yunis yunis ibn ubayd yunis ibn cubayd albasri can moxamed bn ziyad yunuska msd ma aha waa yunis ibn cubayd albasri can mxamed bn ziyaad aljumaxi اlbasri can abi hurayra radi allahu tacaala canh qaala wuxuu hi abu hurayra qaala rasuul lahi sal lay slam rasulka il wuxuu uhi maa yamanu maxaa ka ammaangelinaya maxaa ka nabadgelinaya aladii midka yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaadaya fii salaatihi salaadiisa gudaheeda qabla alimaami imaamkiisa hortii an yuxawil allahu rabbi inuu u bedelo suuratahu muuqaalkiisa fii suurati ximaarin dameer muuqaalkii inuu ka dhigo suuradu min xayu lua mar waxay noqotaa inta wejiga ah marna waxay noqotaa muuqaalkood oo dhan bay noqotaa idan maxaa lagu samaynayaa riwaayaadka badankood waxaa ku yimid an yuxawil lahu ra'sahu ilaa rasi imaar ra'si ximaar hada huwa almuctamad wixii kale o dhan waa min tasarufi ruwaad baa loo badan yahay ruwaaddii baa riwaaya bilmacnaa ku wariyey suuratahu ay ra'sahu ra'sa ximaar maadaama ay riwaayada qaalibka ay tahay ilahay inuu madaxiisa u bedelo madax dameer idan suuradii wejiga ahaydna haddee madaxay ku taallaa riwaayadka qaarkoodna waxaan ku gaari doonaa ta soo socota wejigiisa wejigiisa idan wejigu waa jus ka mid a min ara'si suuraduna haddii muuqaalka iyo intan la diiray ee lagu xushooda ay somaali somaali maxay yidhaahdeen wejiga waxaa dhogorta iyo timaha looga faydahee in lagu xushoodo oo lagu sariigto qadaadkaadana ma xushooday leeyihiin isagu timaa ku yaallo ma naco manaxada laisu duwaa ayb almuhim suurada haddaan intan wareega wejiga ka dhigno had iyo goor waxaa weeye suuradu waxa matala waa madax madaxu shayga haddii la gooyo waa kii xadiidta qaarkood idaa qutica alra'su falaa suura haddii madaxa la jaro sawir ma yaallo ruux haddaad meel ku sawiranoo guy haddaad inta madaxaa geyso geed iyo dogib buu iska noqonaya dogib buu noqonaya geed meel taaga xadaana cabdالرaحman ibn salaamin الjumaxiyu wa cabdالرaحmaan ibn bukayr ibn الrabiic ibn muslim jamiican labada wada si wada jira can الrabiic ibn muslim aljumaxi jumaxiyiin baa isdabagalay xa xadana cubayd الlah bn mucaad alcambari qala xadaana abi abihi mucaad ibn mucaad alcambari xadaana shucba bn xajaaj xa وxadaana abu bakr bn abi shaybata qala xadaana wakiic ibn jarax abu sufyaan الru'aasi can xamaad bni slmة abu slmة اlbasri kulluhum intaasoo wadaad kulluhum wuxuu u jeedaa meeshuu sanadku ku istaagay sheega rabiic bnu muslim iyo shucba wey ayb iyo wadaadka hadda u dambeeye ahaa xamaad ibnu slm xamaad ibnu slma xamaad ibnu slma shucbe iyo rabiic bnu muslim kulluhum can muxamed ibnu ziyaad aljumaxi albasri can abi hurata radi allahu tacaala canhu can nebi sal slam bihada xadiidka aad soo marteen hadda maa yamanu اldي yrفc rأسh في salاaته qabla الإimaam an yuxaawil اllah suuratahu fii suurati ximaar ayay tabiyeen hayr hase yeeshee ana fii xadiidi الrabic bmuslim ana fii riwaayati wayaad cinda اlmuxadiثiin waa inaga soo maray sanadku xadiid gooniya u tirinayaan sanadka iyo riwaayadu ka xadiid mustaqila bay ka soo qaadayaan toban kun oo xadiid baan xifdsanaya waxaa laga yaaba inay tahay kun xadiid baan dusha ka haya boqol kun oo xadiid baan dusha ka haya hadduu ku muxadidku waxa laga ujeedo toban kun oo xadiid riwaayaadka iyo asaaniidu mid walba gooni bay u xisaabaan ayr hase yeeshe ana fi xadiid rabic bni muslim riwaayadii rabic bn muslim aljumxi waxaa ku jirta oon ku jirin riwaayada shucbe iyo xamaad ibnu salma an yajcala allahu wajhahu wajha ximaarin inuu ilaahay ka yeelo wejigiisa weji dameer uu ka yeelo ayb riwaayada qaarkood xadiidku uu leeyahay waxaa ku yimid an yusawira ra'sa kalbin an yuxawila rasahu rasa kalbin ay madaxii inuu madaxda rabbi ka dhigo bimacnaa waa nai waa nai waxyaabaha la yaro dhibsaday ee ama laya nijaasadaba sida ciigoo kale ama doqonnimo iyo lagu sheegay sida dameerkoo kale ayaa nabigu ku shabahay yani waciidkii ku ihay waciidka ku xidhay idantaa waxay tustay cinda ahlicilmi inay xaaraan tahay in imaamka laga hormaro fi الrukuuci wa fi الsujuudi wa fi الrafci min الrukuuci wالsujuudi wاlinsiraaf waa xaaraan ayib naskuna aad ba ugu cadyahay xadiid kaloo abu hureyre uu leeyahay oo asagoo mawquufan la wariyo asagoo marfuucan la wariyo waxaa ku yimid sababka keenaya in madaxa aad ka qaado ka hortoosto imaamka inuu yahay shaydaan baa kugu dhigay xakama hogaan baa kugu ritay isagaa marna ku dhufo marna ku keenaya alladii yakfidu wayarfacu ra'sahu qabla اlimaami inamaa naasiyatuhu biyadi shayaan fooda waxaa ku haya shayaan baa marna korka u qaaday marna kuwa haddii intuu ku gaado marku dhufto durbo noqo wali waxaa danta imaam ka hortoosaan iska sugi oo koodin sidii iyo xaaska ilaa imaamka uu soo gaaro sugaay lama rabo inaad noqotaa la rabaa inaad noqotaa la doonaya xadiidkaa marka cabdirazaaq baa soo saaraya bazaar waa la isku khilaafa waqfigiisa rafcigiisa xaafidku wuxuu rajaca inuu mawquuf yahay wadaadakar waxay jumhuurtu marka rafcigaa aad ka hortoostay toostay imaamkii inuu inay xaaraan tahay oo ay dembi tahay muran kama qabaan laakiin waxay isku khilaafeen salaaddii ma ku buraysaa mise maya daahiriyada iyo axmed riwaaya canhu ka sugan iyo fatwa ibnu cumar baa qaba in eh, ku timid inay salaaddu burayso sayidina ibni cumar cabdullahi ibni cumar alcadawi iyo riwaaya can axmed ibni xambal imaam ahli sunna iyo madhab aahiriya waxaa wey risaad waa baailo way buraysaa way buraysaa idan marad madaxa kor u qaado oo imaamka ka hormarto shaydaan kaa shaqaysto si salaadaada u badbaado markaaba xidho markaaba xidho haddana ka sii wad haddii kale salaaddii sidaa ay ku dhacday maxaa la isku hayaa way asaxday iyo ma asixin bimacnaa salaad aan mar lahayn saad u tukato mar hadduu baalku kaa shaqaysto dib u bilow salaaddii saasaa roon amaa jumhuurtu waxay leein waa dembi iyo macsiyo ama kabiira min alkabaa'ir laakiin salaadii kuma buraysay ayagu salaadii kuma buraysay leeyihin baabnahyi can rafci اlbasari idan ninka qaba salaaddii way ku buraysaa wuxuu ka duulayaa nahyi sariixa meesha ku yimid iyo waciid meel lagameel laga mara aan lahayn waa nahyu yaqtadi اlfasaad laa siyama ida kana fi cibaada nahyiga aad looga murmo ee laisku haya fasaad buu keena iyo ma keena aad looga dagaalamo waa markuu caadaadkii mucaamalaadka ku yimaado hadduu cibaada gudaheed ku yimaado calى ra'yi اljumhuur anahu yaqtadi اlfasaada wاlbuطlaan buطlaan iyo fasaad buu keenaa idan haddii fasaad cibaada galna way buraysaa hadde baabu nahyi can rafci اlbasri ilى الsamaai fi الsalaa wuxuu baab yahay reebidda layska reebay rafci اlbasari aragga in kor loo loo dhigo ila الsamaa cirka la eego fi salaati salaada gudaheeda ayadna waxaa weeye lama ogolo inaad cirka fiiriso ayb xadana abu bakr bn abi shaybata abu quraybin qaala xadana xamaad cafan qaala xadana abu mucaawiyat dari maxamed bn khaasim can ilacmash n mihran can ilmusayab bna raaficin musayib bn raafic can ilmusayib bni raafic alasadi wuu iman doonaa isagoo loo nisbeeyey aabihi can tamiim rafata aلطaa'iy can jaabir bni samurata waynu soo maray jaabir bn samura axaadiiuu leeyahay saxiixan ku leeyahy waynu ku soo maray fi kitaab اlwudu markaynu marayna baabu atawadu min luxuum اibil min luxuum اlibil baynu ku soo maray qaala wuxuu uhi saxaabigaas radi allahu tacala canhu ardaa qaala rasuulu اllahi sal lay slam layantahiyanna walee way ka hadhayaan aqwaaman qole way joojinayaan yarfacuuna absaarahum araggooda kor u dhigaya ila samaa xagga cirka fi salaat salaada gudaheeda aw laa tarjicu ilayhim ama indhuhu kusoo laaban mahayaan aw laa tarjicu ama soo laaban mayso alabsaaru weeye ilayhim ila alaqwaal dadka qaarkii ee markay salaadda ku cirka fiirinaya ceer fiirintaabay daynayaan oo joojinayaan haddii kale ilah wuxuu ku ciqaabayaa inuu indhahaba ay ku soo laaban waayan waa maxay ama cirkaaba loo taagi ama araggaa laga qaadi wey araggaaba laga qaadi nuurkiibaa laga qaadi marka waa waciid adag wey isaguna waa xaaraan waa xaaraan fi salaa marka kale ducaysanaysa bannaanka joogta haddaad cirka fiiri ilaahay bari yaa rabbi dheh laakiin salaada gudaheeda indhahaadu waa hoos jiraan mawdaca sujuud aad fiiriso iyo meeshaad ku sujuudayso xadaanii abuaahir wasmuhu magacii abuaahir axmed bn camr ibn sarx wa camr bn sawaad qaala waxay dhe labadaa imaam ahbarana bn wahb bin cabdullahi bni wahab xadaanii leyt bnu sacd alfahmi abulxaari an can jacbni rabiicata alfalastiini can cabdiraxmaan acraj cabdiraman acraj waa cbdiraman hormus can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul sal l slam qaal nabigu wuxuu yihi layantahiyanna aqwaamun walle qolyo way joojinayaan can rafcihim absaarahum koryeeidda ay araggooda kor u dhigahayaan bay joojinayaan oo ka harahayaan ka waantoomayaan cinda adducaa'i fi salaa salaadda markay ku ducaysanayaan ila samaai ay u koryeelayaan aw la tukhtafanna ama waa la aragoodiibaa la qaadi weeyo oo lagu soo celin maayo nuurkiibaa laga qaadaya marka hawshaas iyadna aad bay u adag tahay waa in la iska ilaaliyo samadu qiblatu ducaa ha noqoto oo laakiin xilligan ayada waa reeban tahay waad reeban tahay maxaa yeele waa munaafi lilkhushuuc waa munaafi lilkhushuuc ruuxa khaashica maxaa laga rabaa ruux foorara oo hogaanaya oo isbihaanbiinaya laga doonaya mar haddaad sanka taagayso waxaa weeya hadee eh, xogow kibir baaba kugu jira suurada iyo muuqaalkaada marka la fiiriyo qalbigaaba aad ka khushuucdid marka cirka ha aadine hoosu foorarsow baab اlأmri bالsukuni fi الsalaaةi والnahyi can اlإshaaرaةi bاlyadi warafciha cinda الsalaami waitmaam الصufuufi اlأwali wالtaraasi fiiha wاlأmri bاlijtimac baab dheer buu imaamkiisu daba dhigay ma aqaan inuu idin dhigan yahay in kale baab اlأmri faridii la isfaray buu baab yahay bالsukuni fi الsalaa salaada gudaheeda in la xasilo oon la dhaqdhaqaaqin oon la takara dhabanin gaadaama dhadashaa la joojiyo iyo wanahyi reebidda la iska reebay can ilishaarati bilyad gacan in wax lagu midaaro iyo wa rafciha in kor loo qaado cinda asalaami marka la salaamo naqsanayo dadka qaarkood baa assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhahda sma yar caamadoo kale saasuu ku haynaya marna xaggu u marna xaggu u shubaya laga hadlaya wa rafciha in la iska reebay cinda asalaami salaama naqsiga iyo wa itmaami sufuufi alwali cafwan iyo sababka hore in la dhammaystiro iyo wtaraasi fiiha sufuufta in laisku dejiyo la buuxiyo la gangimo iyo wاlmri biاlijtimaaci midnimada in la isfaro iyo kulanka oo kala taga laga digo xadana abu bakr bn abi shaybata w abu quraybin abu qurayb mxamed cala qaala waxay dhn labadaa imaam xadaana abu mucaawiyata dari mxamed khaasim can acmash sulaym bn mihran can اlmusayab bni raaficin اlasadi haddaynu soo maraynay isagoo musayab bas abihi aan loo tirinin can tamiim طarafat aلطaa'i can jaabir bn samurata radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas kharaja calayna rasuul اllah rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay maalin maalmaha ka mid sal allahu aleyh ali wasalam masjidkuuna noogu soo baxay waayad axmed baa caddaysay masjidka ugu soo galay fa qaala wuxuu ihi nabigu maa li araakum maxaan idiin arkaa raaficii aydiikum idinkoo gacmihiinni kor u qaaday kaannahaa gacmaha iyagood moodo adnaabu khaylin farda saymahood shumsin bayr qabta jamcu shamuus jamcu shamuus ka ruslin wa rasuul ruslin soo laguma jamciy rasuul soo ruslin laguma jamciyo sidoo kale wey ayib kaannaha aada moodo gacmihii markaad qaadaysaan adnaabu khaylin fardo saymahood inay yihiin shumsin bayr abta ama fiigtaal aba arasku markuu bayr abo ama uu dhib badan yahay sayntulula mar agg utuuri markuu agg utuur buuftaas ku hayraya markaad marka tira asalaam calaykum aad tiraada gacmahada maxay noqdeen sayn faras bay u ekaadeen wey farduhuna waxaa weeye waa waa xayawaan khayr badan weeye nabigu aad u ammaanay axad bini aadama faras gaadiisada ama korona waxaa la sheegay fi taariikh nabilahi ismaaciil baa u horeeyey nabilahi ismaaciil baa u horeeyey ibn ibraahim alayh الsalaaة waslaam nabigu wuxuu uri uskunuu fi الsala uskunuu xasila fi الsala salaada gudaheeda xasila xataa markaad ka baxaysaan xasilooni baa la rabaa gacmahaadii oo bowdida ama foolinka ama lawa kuu saaran tartiib salaama noqso laakiin baallaha ad wadaan joojiya uskunuu xasila oo nagaada fi الsala idan taa waa maxay nabigu wuxuu ka digay waa tarjamada qayb ka mid ah intaa ku tustay wالnahyi can اlishaaraةi biاlyadi wa rafciha cinda الsalaam wey intaa horaa kuu cadays qaala wuxuu uhi saxaabigii jaabir ah samura uma kharaja calayna rasuul اllah rasuulka ilah haddana nagu soo baxay maalin maalmaha kamid masjidkuu noogu soo galay riwaaya kala cadays fa ra'aana wuxuuna arkay xilaqan anagoo horin horin ah xilaqan yani anagoo horin u fadhina afar ruux xaggaas shan kale halkaa toban kale halkaa nabigu wuxuu rabaa in laisu yimaado kulligoodba ay geedaamaan xalqada xidhaan hallina hadlo baashan kala socotay waa urum caarada meesha ka bilaabanay tafaraaruq iyo kala jad muslimiin bay durba tilmaamaysaa waa suuro aan fiicnayn saxaabadu xilli kulul ayagoo duulaana nabigu meel xidha degay dhowr baa geed harsaday kuwa kale geed baa nabig wuxuu ina tafaruqukum hada min ashayطaan ma ogolayn kala tagga daahirka wuxuu keenaa kala tag agga qalbiga ah kala tag xagga qalbiga ah ayuu keenaa nabigu waa ka dagaalamaya hawsha ayadaa uma kharaja calayna fara'aana xilaqan inagoo horin horin oo goosimo ah oo kala fadhina masaajidkii xaggana cilmi iyo diin baranaya ayuuna arkay faqaala wuxuu nabigu maa lii araakum cizii jamcu ciza ciza oo aan la shidin la fudeeyo jamcu ciza yacni wahum qucuudu riwayada axmed baa ku dartay maa li araakum cizii mutafariqiin wey maa lii araakum waxaan idin arkaa mutafariqi inaad kala tagsantihiin ood qaybo gooni u taagan tahay inba meel fadhido wuu diiday maa liyaraakum ijtamicuu wey dikriga iyo cilmiga iyo wacdiga iyo waniga ku kulma wax kala faa'idaysa isku imaada intaad horin iyo koox koox u fadhiisanaysaan xilqo weyn iyo saf weyn wareejiya maa liaraakum maxaan idinku arkaa u tihin weeye cisiina kooxo kooxo aad u kala joogtaan qaala wuxuu ihi saxaabigii waa xugum labaatana tan intan dambe waxay khusaysaa walmri bilijtimaac wاlmri biاlijtimac in la isfaray midnimada iyo kulanka iyo wadajirka uma kharaja calayna rasul lah baa nagu soo baxay way maalin saddexaad faqaala wuxuu ihi alaa tasufuuna ma u safataan miyaydan u safanaynin aydan salaada laymankeeda kamaa tasufu اlmalaa'ikatu cinda rabbiha siday malaaigtu ilahay agtii u safato malaaigt ramaan carshu raxmaan malaaigta xambaarsan ama agtiisaba joogta weeye cinda rabbiha cinda aljahmiya ma shaqaynayso cinda rabbiha anagii malag ilahay ma kala xigno oo ma kala dhowin cinda alashaacira waljahmiya iska ilaali walmaturidiya ayib ashaaciradnu ka hadlayna waa ashaacirada loodki saddexaad loodki saddexaad loodki koobaad iyo kii labaadoo min alashaacira axkaamta way ogol yihiin sifaadka khabariga ah ee ilaahay sugay ee rasuulkiisu sheegay ma awalaan mana taxriifiyaan aafadu waa abaqadii saddexaad ee ardaydii abulxasan alashcari marka laga bilaabo haddii asaga la xisaabana dabaqada araad bay noqonayaan dabaqay afraad bay noqonayaan abubakr albaaqilaani iyo ardaydu wax ka qaato ardaydii abulxasan alashcari qudhigooda iyo wadaadka abulxasanaba sifaadkaasi ma taxrifiyaan mana awilaan ayib waxaan ka ahayn sifat lkalaam oo asagoo dee sifa ficliya uu geliyey ayib sababkan waa in la tafsiiliyo nooceeda la kala qaado caynteeda la kala qaado dhib ma alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaaikatu cinda rabbiha maadaama muminiin dhulka jooga aad tihiin muminiinta cirka jooga siday u layngaroobaana u saftaan inaad u safataan miyaydan doonayn faqulna yaa rasuul allah maxaa rasuulka ilaahayow cilmi hayb iyo waxybaad ka hadashay wa kayfa tasufu lmalaaikatu cinda rabbiha malaaigtu ilaahay agtiis siday u safataa qaarna wuxuu yutimuuna waxay buuxshaan oy dhammaystiraan asufufa aluwala safafka horay buuxiyaan safaroon dhammaystirmin oo meelu ka bannaan tahay mid kale ma amaamudaan mana dhisaanoo ma bilaabaan ka hor horta qolya waxaad arkaysaa safka hore waxaa ka bannaan taqriiban laba ama shan baa ka bannaan wuxuu is leeyahay kolley qolya danbaa bixin doona adoo bal halkan iska sii camiro saf cusubba bilaabaya oo asagoo ka buuxiyo dad dambo musqulaha iyo weysada ka iman doona oo soo geli doonay wuxuu rajaynaya inay buuxiyaan qaybta hore asagana wuxuu bilaabayaa saf cusub waa khalad khalad diineed wey safku intuu meel ka bannaan yahay mid labaad lama bilaabi karo waa khalad yutimuuna sufuuf اluwala sufuufta hore dhammaystiraan wayataraasuuna fi الsafi halkana waxay ka qaateen usuuliyiintu aliqtidaau bilmacsuumi waa waa masnuun waa shay mashruucah ruuxa macsuumka ama malag ha noqdo ama rasuul ha noqdo in lagu daydo waa shay mashruuca ah allahuma in nas goona u yimaado oo axkaamta kala qaadana mooyeen malaa'igtu waa meel macsuumiin soo maah idan falkay samaynayeen buu nabigu ammaanay ku dayashana waa mudan yahay nabigu waayna amray ayb maxaa tii xageed ka timi adugu horta cabdirasaaq maxaad leedahay soo laguma sheegin inaan su kitaabka loo cabdirazaq wuxuu leey hindida hindida ma ogola ad usoo dhawaato ya magacaas cabdirazaq ma ahayn cabdullaahi miyuu aha hindidu wuxuu yihi sufuufkeeda iyo masaajiddeeda ma ogol inaad usoo dhawaato marka maxaa la samayn u dhawow adoo lugta ku dhawow ilaa ay safka kaga baxaan ha ka hadhin ya waa ku dilayaan miya haddee soomaaliya dil looma tilmaami jireen ma iska celisaan mehndi baa hadda salaadaha idinka almuhim intaa waa gaftane salaaddii kugu dilahayo oo kugula dagaalami lugta kugu dhufanaya lugtay kugu dhufan uu kugu istaagi annaga nagu dhacday faraha ka qaado masaajidda qumana kale islaamka suniyiintu joogaan taga xanafiye qooraha qabsanaysa salaadina casarkana koob toban saac ee bar tukanaysa safkana aan simayni oo sidii qolyihii saraakiisha u tukan jira u tukanaya faraha ka qaada qolyihii saraakiilaha salaad tukan kaasa kan iyo kan waxaa loo dhexaysiiyey fiyoore iyo derbiyo fiyoora loo dhigay ubaxyo kana iyo ubaxyo iyo safka dhanaa muxuu noqday boqol ubax iyo afar madaxweyne yani hawshaa lama baahno addoommadu waa inay ku simaan fi salaa boqorkooda ra-iiskooda iyo mar-uuskoodu taabiciya matbuuca raaciga raciyadu ilaahay wejigiisa waa u siman yihiin waa inaa safka si fiican loo toosiyo almuhim hadda hindidii kenya joogto saad ugu wadeen sunada way gaadhe sunada way gaadhe masaajidkan jaamiya goormaa casarka la tukan jiray jaamiya moska ku yaalla townka koo iyo toban saa ee rubi marka dukaamaha lasoo xirxidho oo xisaabta ay soo xidhaan oo albaab oo ay soo casiriyaan bay tukan jireen la aadaami jire soomaalida yaacaysay garabaraatay soo qaxday kenya wax badan baa ilah kaga badbaadiyey kuwii soomaalida sii deganaa kenya haddaydan soo qaxilayn lama arkeen badweyntaasay ku dhimi lama arkeenba kuwa northstan hadda joogee soomaalida idinkaa ilahay idinku badbaadi waa loogi xaqiiqo wey xoogow dhaqan xunoon inagu ku yar waa jira hadda sheegi maayo laakiin waxaan u tarray baa ka badan waxaanu yeelay ayib marka hawshaa xilliyo kalean ka hadli doona waxaa weeye sunada higilkaas iyo gibilka ha lagu wado iyada iska faafi doonte ayb waxadaani abu saciid abu saciid alashaju wasmuhu cabdullahi bnu saciid soo ma ahayn xadaana wakiic bnu jarax abu sufyaan aruaasi qaal cafan xa waxadana isxaaq ibrahim ibn rahuya alxandali saaxib اlmusnad ahbarna ciisa bnu yunis ibnu isxaaq asabiici qaalaa labadaa wadaad oo wakiic iyo ciise ah xadaana acmash qaala waxay dhaheen jamiican si wada jira xadana acmash bihada اlisnaadi sanadka hadda aad soo marteen muxuu ahaa acmash can ilmusayab bni raaficin can tamim bn arafata can jaabirin ayib haddaad soo martee naxwo ku sheegay xagga lafdiga eh, eh, eh, ku dhow agga lafdiga lakin isku macno ah xadana abubakr bn abi shaybata qaal xadana wakic bnu jarax can miscad bni kidaam alhilaali waa nin imaamu iqa ila anahu rumiya bilirja waa xadana abu quraybi wاlafظ lahu abu qurayb qaal xadaana waxbaan ka booday xadana abu bakr shaybata qaal xadana wakiic ibn jarax can muscab ibn kidaam xa xadana abu quraybin walafdu lahu lafdigan sheegi doona isagaa iskale malaha abu bakr malaha wuxuu ihi akhbaranaa qaala wuxuu ihi akhbaranaa ibn abi zaa'idata wasmuhu yaxya yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'ida can muscab ibn kidaamin waxaa markaa ismutaabacayna wakiiciyo yaxya ibn abi zakariya yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'ida cafwan qaala wuxuu ihi xadaanii cubaydillaah ibn اlqibطiyata alkuufi can jaabir bni samirata qaal kuna idaa sallayna maca rasuuli illah waxaanu ahayn markaanu nabiga la tukanno qulnaa mid kuwa yidhaahdaanu ahayn assalaamu calaykum waraxmat اllah assalaamu calaykum waraxmat اllah midig iyo bidix wa ashaara wuxuu midaaray oo tilmaamay biyadihi gacantiisa jaabir ku tilmaamay ila ljaanibayn labada dhinac asalaamu calaykum raxmat ullah iyo asalaamu calaykum raxmatullah baan dhihi jirray xaggii xaggaan saasaan dhihi jir waa masale muhim jiddan ah fuqada ku dagaalamaan middan iyada naqsigu salaanta hore in assalaamu calaykum waraxmatullaahi la gaadhsiino raxmadda la sheegi axaadiis badan baa ku timid laakiin salaanta bidixda ah in waraxmatullaahi lagu darahay wadaaddaa diiday waxay idhaahdeen assalaamu calaykum waraxmat iyo assalaamu calaykum baa lagu daynayaa bay dheheen xadiidku hadda muxuu yidhi labaduba raxmat wabarakaatu iyadoo meesha ma taalo wabarakaatu lagu dari maayo wabarakaatuhu lagu daro axaadiisa sheegtayna dacfi baa ku jira labadaba ha labadaba dacfi baa ku jira sida raajix ah labada dhinac wabarakaatu la raacin maayo amaa inaad tiraahdo assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum waraxmatullah ood sinto iyo inaad ta aad ku gaabso aad raaciso raxmadda aad raaciso tabixdina aad ka goyso axaadiisu intaasa u badan yihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum baad ku xidhaysaa inaad ka sinto ood sinto sida hadda xadiidka jaabir ku jirta barakaadka iyo makfirada iyo hawlo badan oo la sheegay oo sheekh iyo khayrkii ay xoojiyaan cinda almuxadisiin nuqaad waa shuduudaad iyo waxaa weeyaan eh, awhaam weeye sida raajixa <clears throat> wuxuu yidhi imaamku faqaala rasuul rasuulka ilahay baa hawsha arkay marka gacmaha unsaa laleeyahay buu nabigu arkay alaama tuumiuun maxaad midaaraysaan buu nabigu alaama tuumiuun maxaad midaaraysaan ood ishaaraysaan ama maxaad u ishaaraysaan biaydiikum gacmihiina u taagaysaan kaanaha iyadood mooda adnaabu khaylin fardo saymahood shumsin bayr qabta ama didma iyo fiigtaal qabta inamaa yakfi axadakum midkiin waxaa ku filan an yadaca yadahu gacantiisa inuu saaro calaa fakidihi bawdiisa jilibkiisa uma yusalima calaa akhiihi walaalkii uu salaamo calaa yamiini dhanka midig wa shimaalihi dhanka bidix u salaamo walaalka midigta kaa jira oo ka kugu xigaa iyo muslimiinta jin iyo insi iyo malaaigba ayaad salaamaysa ayib marka ruuxa marka midigta kaa jira muxuu samay marka salaanta ma qaaday mse iska aamus adoo midigta ka fadhi ruux qur-aan akhrisanaya aanu salaad ka baxay assalaamu calaykum raxmat ullahi baan assalaamu calaykum raxmat ullah maxaa ku yaalla salaantaa ma iga ajiibi mise salaantaa in la radin iyoaan la radinaynin nas gooni oo ku yimid ma arag laakiin wadaadkii yunis ahaayee sigiiska fadhihi jiray yugandhiiskiisu ma garanaysaa dacwada bannaanka la istaaga haddaa asagoo kaa adhogaa salaama naqsato salaantuu ku ajiibo calaykum asalaam waraxmat ullahi sheekh yunis waa la yaqaanaa soo ma raggiinii hore waad garanaysaan laakiin raggiina hadda soo rucleeyey ee abaaro ah garan maysaan dadku waxaa la yidhi waa abka soo gaadhiyo abaaru keentay intaas waa iska kafta inamaa yakfii axadakum midkiin waxaa ku fi an yadaca yadahu gacantiisa inuu saaro calaa fakidihi uma yusalima uu salaamo calaa akhiihi min cafan oo manca calaa yamiinihi wa shimaalihi cafan minta hormarta hor waan ka tagaan umaniya ayb marka dadka midigta kaa jiray insi iyo jinba inaad salaanto umbaa saaran ayb qolyaha odhanay marka salaanta la radin maayo nabigaa sheegi lahaa wey qolya waxay dham cumuumkii hore ee salaanta qaada baan u qabsanaynaa waxaa leeyahay marka cibaadaadka cumuumaadka guud lagu dhego isagoo tafsiil juz-a laga hadlahayo waa meelahay bidcooyinka ka farcamaan ay ka boodaane hala iska ilaaliyo dagaal ba-an baa ka jira waxadana qaasim ibnu zakariya alqurashi qaasim ibnu zakariya ibnu dinaar alqurashi qaala wuxu uhi xadana cubaydillah ibnu muusa alcabsi can israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabici ciisay markaa ciisay walaala yihiin can furaad ibn abi cabdiraxmaan yacni alqazaaza furaad furaad ibnu xayaan ma ah wey waa furaad ibn abi cabdiraxmaan alkhazaaz can cubaydillaah cubaydilah hadda ad soo marayseen cubaydilah ibn alqibطiya alkuufi wey nin kale ma ah can jaabir bni samurata qaal sallaytu maca rasuuli illah rasuulka ilaahi baan la tukaday sala allahu alيh ali wasalam fakunaa waxaanu ahayn idaa sallamnaa markaanu salaamo naqsano yani markaan doonno wey badan baynu soo maray in falka la ilaaqayo isagoo loo jooga iraadada qulna ay facalna waxaanu ku samayn jiray biaydiyina gacmaha yagaanu taagi jiron bidxii mid u kala tuuri jiray assalaamu calaykum assalaamu calaykum ayib in salaanti lagu gaabsado oon raxmaddan la raacin riwaayada tilmaanta fanadara ilayna rasuulula rasuulka ilah baana soo eegay maalin faqaala wuxuu yidhi maa shanukum maxaa xaalkiinu yaho tushiiruuna aad u midaaraysaan biaydiikum gacmihiina u taagaysaan kaannaha iyadood moodo adnaabu khayrin shumsin idaa sallama axadukum midkiin hadduu salaamo naqsanayo falyaltafit ha milicsado ilaa saaxibihi ruuxa midigta ka jira ama bidixda walaa yuumi biyadihi gacantiiusan dhaqaajin gacan yuusan midaarin yuusan ishaarin gacanta halkaa ku xidho baabu taswiyati subu iqaamatiha wa fadli wali فاlأول minha inoo jooga caaw in shاء الlaه taعala اllah subxanaه و taعalى aعلم